الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jiray kitaabkeennii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna waxaynu soo gaadhnay digrigii ama ducadii lixdan iyo toddobaad ama toddobiyo lixdanaad ducaau ru'yati اlhilaal bisha bilashadeeda marka la arko ducadii lagu ducaysanayey ducaau ru'yati اlhilaali bisha aragtideeda ducadii lagu ducaysanayey ayuu halkan sheekhu inooga hadlayaa muxuu odhanayaa allahu akbar allahuma ahillahu calayna biاlamni wاliimaan wasalaamati wاlislaam watawfiiqi lima tuxibu rab rab lima tuxibu rabbana watardaa rabbunaa warabuka allah fadhay allahu akbar ilaahay baa weyn allaahuma yaa lawaahilahu bisha noogu bili calaynaa korka iyagoo noogu soo saar bilamni nabadgeliyo waaliimaani iyo iimaan wasalaamati nabadgelyo iyo badqab walislaami iyo islaamnimo iyo hoggaansan wa tawfiiqi iyo waafajin limaa tuxibu waxaad jeceshahay rabbanaa rabbigayo aadna waafajiso oo watardaa aad ka raalli tahay rabbunaa rabbigayo iyo wa rabbuka bilyaahay rabbiga allaahu alla weeyo oo labadeennaba alla ayaa rabbi inoo ah xadiidkeen in sidaa la odhanayo waxaa warinaya imaamu tirmidi waxaa warinaya imaamu daarami ayaa warinaya sheekha sanadka ah, xadiidka sanadkiisuna waa xasan labdiga daarami ibni cumar saxaabiga ayaa laga warinaya cabdullaahi ibni cumar waxa uu leeyahay kaana rasuul lahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa ra'a alhilaala markuu bisha arko oo bilatay qaala mid yihi allahu akbar allahuma ahillahu calayna biاlamni wاliimaan wasalaamati wاlislaam wاtawfiiq lima yuxibu rabbuna wayardaa rabbuna warabuka allah sidaas ayuu odhanayay lafdiga tirmidi oo talxata bni cubaydillaahi laga warinayo isagu wuxuu ahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa markuu bisha arko welibana hilaal dee waxa weeye bishu marka ay bilato habeenada ugu horeeya ayaa la yidhaahdaa hilaal markaa markuu bisha bilashadeeda arka wuxuu odhanaya allahuma ahillahu calayna biاlamni wاliimaan wasalaamati wاlislaam rabbii warabuka allah hilaalu rushdin wa khayr waa bil hanuun iyo khayr weeye ayuu odhan jiray dabaraani baa isaguna mucjab lkabiir iyo raafic bin اlkhadiij isaguna ka warinaya isagu waxaa rasuulku wuxuu odhanayay marka uu bisha arko mid yidhaahda hilaalu rushdin wa khayr allahuma inii asaluka min khayri haada kan khayrkiisa ayaan ku weydiisanaya allahuma innii saddex jeer boodhay allahuma inii asaluka min khayri haada shahr wa khayri اlqadri wa acuudu bika min sharihi ayuu saddex jeer sidaas ayuu odhanayay macnuhuna waxa weeye allah allahu akbar ilaahay baa weyn wax kasta oo weyn ilaahay isaga ayaa ka weyn allaahuma yaa lawaahilow calayna bisha noogu dhali bisha noogu soo saar bisha noogu bili bilamni nabadgelyo annagoo markaa nabadgelyo iyo cabsila aan ku jirna dhalasho markaa la xidhiidha nabadgelyo annagoo waxaanu ka baqanaynaa aanay jirin dhib adduunyo iyo dhib diineetoona aan ka baqanaynin ilaahay bishaa noo dhali waliimaani iimaan annaga oo markaa ku sugan oo adiga markaa ku rumaysan qowl ahaan iyo ficil ahaanba markaa kugu rumaysan arrintaa karun sheegayna ilaahay uu noo dhaliyo noo bilibisha wa salaamati iyo badqab iyo nabadgelyo diin iyo adduunyaba ay mood ay markaa noo badqabto markaa amni annagoo yani wax allo wixii cabsi ahaa dhoon amni iyo nabadgelyo ka haysana iimaan annagoo markaa ilaahayow ku rumaysanoo yacnii tumaaniino iyo xasilooni markaa kuu qabna oo aad ilaahay ilaahayow noo wa salaamati iyo badqab wal walislaami iyo islaamnimo iyo hoggaansan aanu ilaahayow adiga ku hoggaansanno iyo waafajin wa tawfiiqa iyo waafajin limaa tuxibu waxaad jeceshahay aadna waafajiso oo watardaa aada raalli ka tahay wa towfiiq limaa tuxibu rabbanaa yaa rabban alamiin watardaa aada raalli ka tahay ee un wanaagsana markaasaa wuxuu sii raacinaya rabbunaa wa rabbuka allah bil yahay isagoo bisha la hadlaya bishaa bilatay wuxuu odhanaya rabbigay ama rabbigayo kana abuuray eena maamulaya ee adiga ku abuuray ee ku maamulaya allah weeye xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa inay mashruuc tahay ama sunno tahay in ducadan lagu ducayso marka u horraysa aad aragto bisha bilashadeeda bisha ama bil roodaan ha ahaato <clears throat> ama bilaha kale ha ahaato bil kasta oo dhalata inaad markaas sidaa ugu ducayso waayo waa manfaco waxtar weyn ayaa ku sugan oo dee waxaa lagu garanayaa xilliyadii cibaadada iyo nolosha iyo acmaashii markaa dadku ay qabsanayeen ayaa lagu kala garanayaa waxaa kaloo xadiidka guud ahaan aynu ka qaadanaynaa dee aayaadka ilaahay ee waaweyn ee kawnka uu yeelay markii la arko in markaa ilaahay lagu mahadiyo oo welibana markaa la ducaysto waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa ahmiyadda ay leedahay nabadgelyada iyo iimaanku ama islaamnimada iyo badqabku iminka iimaankuna waa rumayntii ilaahay la rumaynayey oo ictiqaadkiiyo wixii rumayntahayd baa looga jeeda islaamnimadana waa hoggaansankii iyo acmaashii daahirkahayd ayaa looga jeedaa yacni in ilaahay markaa uu yacni bilihii kuu soo geliyo adigoo ilaahay rumaysan adigoo ilaahay markaa u hoggaansan adigoo aan wax absiya qabin waxa weeye nimco weyn oo ilaahay markaa in lagu mahadiyo oo ilaahay markaa laga baryo inuu arrintaa kuu daa'imiyu kuu joogteeyo waxa weeye arrin muhiima nabigeenuna sala allahu calayh wasalam xadiid kale wuxuu ku yidhi man asbaxa aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadihi cinda wuquuti yowmihi fakaanama xiisad lahu dunyaa qofka waa beriisee waaguu beriyo isagoo rugtiisa u aaminaho wuxuu ka baqanayaa iyo balaayay jirin mucaafa fii jasadii jidhkiisana u caafimaad qabo oo aan xanuun iyo dhibaato kala haysanin cinda wuquutu yowmihi maalintaa quudkiisiiyo wuxuu cunilaan hayse berri inaad gaadhiyo in kale ilaahay baa oge fakaanama xiisad lahu dunyaa adduunyo oo dhan qofka in loo soo ururiyo wax ka maqan ee aanay jirin ayuu ka dhigan yahay markaasaa daraaddeed baa nebigu allahuma ahillow calayna biاlamni waاliimaan waayo amni iyo iimaan ama salaamo iyo islaamnimo ayaad bil kasta kaga faa'iidaysanaysaa oo bilaha khayrka aad kaga faa'iidaysanaysaa dee haddaan iimaan iyo islaamnimo jirin ka faa'iidaysan maysid haddii aan amni iyo nabadgelyo iyo salaama aanan jirinna dee waxba qabsan mayso qof cabsanayo o dhuumanaya waxba isaguna qabsan maayo adducaau cinda ifdaari saa'imi qofka sooman ducaduu ku ducaysanayay marka u afuro adducaau cinda ifdaari saa'imi ka sooman afurkiisa agtiisa ducadeedii bimacnaa waa marka u afuro ducaduu ku ducaysanayay wuxuu ku ducaysanayaa dahaba damaw oonkii waa tegey wabtallat alcuruuqu xididadiina waa qoyeen wa habata alajru ajrina waa sugnaaday oo ilaahay ajri ayuu noo sugay in shaa allahu ilaahay hadduu doono sidaa in lagu ducaysanayo waxaa warinayaa abu daawuud ayaa wariyey waxaa warinayaa imaam alxaakim baa warinaya imaamu nasaa-i baa isagana sunan kubraaga ku warinaya sanadka xadiidkuna waa xasan waxaa laga warinayaa ibnu cumar cabdillaahi ibnu cumar baa wuxuu leeyahay kaana rasuululahi sala allahu alay sl idaa aftar rasuulka ilaahay wuxuu ahaa marka uu afuro qaala mid yidhaah dahaba dama wabtallat alcuruuq wa habata alaklu in shaa allahu tacaala eeg waa markuu afuro ilan maaha afurka agtiisii intaad afurinsan ku ducaysan maysid markaad afurto ee oonkii kaa tago ee meel waliba ku qabowdo ayaad markaa ducadan ku ducaysanaysaa markaa waxa weeye dahabood lamaw oonkii iyo haraadkii waa tegi wabtallat alcuruuqu curuuqdii iyo xildadii iyo jidhkii oo dhammina waa wada qoyeen wa habata alajru ajrina waa sugnaaday in shaa allahu ilaahay hadduu doono ajri wuxuu kuu sugnaanayaa hadduu ilaahay doono soomka aqbalidiisu wuxuu ku xidhan yahay ilaahay mashii'adiisa waayo dad badan oo sooman ayaan markaa soomka ilaahay ka aqbalaynin oo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi badanaa qof sooman oo laysa lahu min siyaamihi ila aljuuc waalcatash oon soomkiisa dheef ku laha inaanahayn oon iyo gaajo yacni waxa la yeeliye wixii dee ilaahay ka xaaraantinimeeye baanu qofku aanu iska xaaraantinimaynin wixii wanaagsan in la doonayo la yimaadaan lama imanin bimacnaa cunto iyo raashinin buu ka soomay markaa oon iyo gaajo unbuu qofkaasi soomkiisa xaaladiisu ay tahay xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inay markaa sunno tahay qofku markuu afuro inuu markaa ku ducaysto ducadan oo sidaa uu yidhaahdo waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inaanu qofna ogeyn jaraynin yaqiininaynin in soomkiisa iyo acmaasha kale uu qabanayo in laga aqbalo u ajri u sugmay waa sida ehlu sunnuhu markaasay qabaan ilaahay ayaa laga baryaa ilaahay inuu kuu aqbalo oo uu kaa abaal mariyo laakiin haddaad isla fagar tidhaahdo oo aad tidhaahdo waxaasaan markaa qabtay iyo khayr baan shaqaystay iyo sidaa iyo sidaas ayaan sameeyey <clears throat> yacni cujub isla yaabid ayay noqonaysaa waxaa kaloo odhanaya allaahuma innii as'aluka ilaah waxaan kugu weydiisanayaa biraxmatiga naxariistaada allatii taasoo wasicad kulla shayin shay kasta u noqotay wax walba gaadhay an takfira lii inaad ii dembi dhaafto ayaan ilaahayow ku weydiisanayaa xadiidkaa waxaa warinayaa in sidaa la odhanayo ibnu maaja baa warinaya imaamu xaakim baa isaguna warinaya waana ahar ee laga warinayo cabdillaahi ibnu camr bn alcaas ayaa laga warinayaa oo nabigu sala allahu alay slm lafdiga ibnu maaja wuxuu yidhi ina lisaa'imi cinda fidrihi lidacwatan ma turad qofka soomani wuxuu leeyahay marka waa furaya dacwo iyo baryo aan la celinin markaasaa wuxuu ibnu cumariy ahaa buu leeyahay ibnu abi mulayka wuxuu leeyahay waxaan maqlay cabdilaahi camar cabdillahi ibnu camar oo markuu afurayo oranaya allahuma inii as'aluka biraxmatika alatii wasicat kula shayin an takafira lii inaad ii dambi dhaaftaan ilaahay ou ku weydiisanayaa oo waxaan kugu weydiisanayaa naxariistaada leannu asmaa'uda alraxmaan araxiim ayaa ka mid a taasoo u waasac noqotay wasicad kula shayin makhluuqaadka oo dhan wada gaadhay oo meel ay ku dhammaanaysaa iyo cid ka qadaytoona aanay jirin waxaa naxariistaadaa kugu weydiisanayaa an takfira lii inaad ii dambi dhaafto xadiidka waxaynu ka qaadanaa ama asarkan laga wariyey cabdillaahi bni camr bni caas inay wanaagsan tahay oy sunno tahay qofku markuu afurayo inuu ducadaa ku ducaysto weliba waxaa ku sugan dee atawasul ilallaahi biasmaa'ihi lxusnaa wa sifaatihi alculaa ilaahay oo loogu tawasulayo asmaadiisa iyo sifaaddiisa wanaagsan allahuma innii asaluka biraxmatika alatii wasixat kula shayin waanadaynu xalayta soo tilmaamnay walow derisku markaa gebagabadiisii ay ahayd tawasulka ilaahay wax loogu tawasulaa mid waa ilaahay oo asmaadiisa iyo sifaadiisa ilaahay lagu baryo walilaahi ilasmaa lxusnaa fadcuhu biha ilaahay asmaa wanaagsan baa u sugaatee ku barya ilaahay sagaal iyo sagaashan magac buu leeyahy qolka koowaad jannada ayuu gelaya ayaa nebigu sala allahu calay wasalam yidhi waxa weeye waa mashruuc midna waxa weeye inuu qofku ilaahay ugu tawasulo camal wanaagsan oo qofkani uu sameeyey ou leeyahay ilaahow arrinkaasaan adiga dartaa u sameeye dhibtaa iga fayd ama waxa aan doonaya isiin sida qoladii way asxaabulqaarka ay godku ku dumay oo kale ee mid birulwaalideyn ilaahay ku baryay inay ka faydintay midna cifada iyo dhowrsoonida uu ku baryay inay ka faydintay midna ammaanada iyo qofkii u shaqaynayee mashqaayaddii ka tegey ee u kobciyo xoolaha badan u noqotay ayuu isaguna ku baryo intii kalena way ka faydantay kaasina waa camal walaashtabaa qofku sameeyey midna waxa weeye in ilaahay lagu baryo ducada qof wanaagsan oo nool oo jooga oo awooda sida xadiidkii dee saxaabada ay nabiga u imanayeen ee ilaahay rabdoonoo weydii cumar siduu cabbaas lahaa ilaahay noo bari yacni qofkii wanaagsan ilaahay noo bari ama noo ducey waa la odhan karaa laakiin markaa jaah iyo xaqa iyo in lagu tawasulo ama daato markaa in lagu tawasulo waa midaan markaa iyadu mashruuc ahayn waxa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa qofka muuminka ahi markasta ilaahay naxariistiisa ayuu damcayaa uu rajaynayaa oo ilaahay ay tahay goor walba inuu weydiisto oo marnaba aanu yacni ka quusanin adducaau qabla acaam halkana waa ducadii raashinka ka horeysay ee intaanad raashinka cuna aad ku ducaysanaysay nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi idaa akala axadukum طacaaman midkiin markuu cuno raashin bimacnaa araada an ya'kula baa laga wadaa marka uu doonay inuu cunay cuntada loo soo dhigo falyaqul hayla bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan ku cunayaa fain nasiha hadduu ilaawo fii awalihi awalkiisa iyo bilowgiisa bismi llahi inuu yidhaahdo falyaqul bismi اllaah ilaahay magaciisa aan ku cunayaa fii awalihi awalkiisii iyo bilowgiisii iyo horaantiisii wa aakhirihi iyo dabadiisa iyo indiisa ugu dambaysaba ilaahay magaciisa ayaan ku cunayaa sidaa ha yidhaahdo sidaa inuu odhanayo waxaa warinaya abu daawuud waxaa warinaya tirmidi waxaa warinaya ibn maaja waxaa warinaya ibnu xibbaan xadiidka sanadkiisuna waxa weeye waa saxiix si ay aimo badani ay sheegeen caisha ayaana laga warinaya lafdiga abu daawuudna wuxuu ahaa caisha waxay leedahay rasuul llahi moxamed sala allah alay slm wuxu uhi idaa akala axadukum falyadkur isma allah ilaahay magaciisa ha xuso hadduu ilaaweynu awelkiisa ku xusanaya bismi illaahi awalahu wa aakhirahu aydan ama fii awalihi wa aakhirihi waxaa kala ahayd lafdiga tirmidi keli isagu meesha inoo yaallaa weeye lafdiga abu daawuud leeyahay ayaa isagu wuxuu ahaa oo umaya binmakshiyin laga warinayo umaya binmakshiyin waxa uu leeyahay asxaabta rasuulka ayuu ka mid ahay rasuulka ilaahay baa fadhiyey ninna agtiisa ayuu wax ku cunayey ninkii dabeetana bisanka muu qabanin markii raashinkiisii luqmo iyo afgelis qurahi uu ka hadhay ee uu afka u qaaday buu yihi bismi illaahi awalahu wa akhirahu markaasaa nebigu sala allahu calayh wasalam qoslay kadibna nebigu wuxuu yidhi waxa uu ku qoslay isaga oo markaa u sheegaya saxaabada ayaa wuxuu yihi maa zaala yaakulu macah shaydaan ayaa la cunayey falamaa dakara isma allaahi istaqaama fii baطni wax alla wixii caloosha ku jiray ayuu ka soo mantajiyey buuri in allaintii horena waa la raqayo waa la hafayey luqmadii hore ugu dambaysay markuu bismi illaahi yidhi ayuu markaa wax alla wixii calooshiisa ku jiray oo dhan uu kaga soo mantajiyey riwaayada ibnu xibbaan cabdullahi ibn mascuud laga warinayo nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuuhi qofka ilaawa inuu ilaahay raashinkiisa bilowgiisa ilaahay ku xuso falyaqul xiina yadkur markuu xasuuso bismi illaahi fii awalihi waakhiri ha yidhaahdo maxaa yeelay dee wuxuu raashin cusubna waa cunayaa oo dee shaydaankiibuu taa markaa kaga xayndaabaya wixii khabiidku ama shaydaanku hore uga asiibayna dee wuu ka mancinaya waa kaa ka soo mantajinaya xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa nebigu sala allahu calayhi wasalam siduu ugu dadaalayay in ummaddiisa baro arrimaha diintooda iyo adduunyadoodaba waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa raashinka bilowgiisa oo bismi illaahi la yidhaahdo ilaahay magaciisa aada qabsataa mar hortu dee balexijaab bay ku noqonaysaa oo shaydaankii kula cuni lahaa ayay kaa joojinaysaa marna ilaahay ayaa kuu barakaynaya oo qolo saxaabadiisa ah oo markaa inay sheegtay inay wax cunayaan oo inan dhargaynin dee wuxuu ihi isugu kaalaya raashinkiinna ilaahay magaciisana cuskada oo maqabsada yubaarak lakum fii waa ilahay baa idin barakayn doonay markaad isugu dibaadaanay haddana bismillaahi tidhaahdaan ilaahay ayaa idiin barakaynaya waana bismi illaahi bismi illaahi araxmaan araxiim loodhan maayo bismi illaahi nebigu sidooyana waa bismi illaahi keliya oo sida sunnaha in la raaco ayaa laga maarmaano oo aanad waxbaa ku kordhinin cuntada dhexdeeda qofku hadduu hadla iyo hadduu aamusnaadiyo waa isku mid oo wax dhibaato ahi kuma sugna waxa kale oo uu qofku odhanayaa oo nebigu sala allahu calayh wasalam man atcamahu allahu tacaam qofka ilaahay raashin quudiyuu siiyo falyaqul haydhado allahuma baarik lanaa fiihi ilaahay ou noo barakeen wa atcimnaa waxaadna quudisaa khayran minhu midka khayr badan walasaqaahu llahu labanan qofka ilaahay caana waraabiyuu siiyo falyaqul haydhado allahuma baarik lanaa fiihi ilaahay ou noo barakeen wasidnaa minhu weliba noo siyaadiyo noo kordhi ilaahayo ha yidhaahdo in sidaa uu qofku odhanayo waxa warinaya imaamu tirmidi iyo abu daawuud waxa warinaya imaamu axmed xadiidka sanadkiisuna waa xasan lafdiga tirmidi oo ibnu cabaas laga warinayo waxa uu leeyahay ibnu cabaas nabiga sala allahu calayhi wasalam aniga oo la jira iyo khaalid bin waliid geesigii weynaa hogaamiyihii dagaalka khaalid nulel iyo ibnu cabaasoo markaa inay yara ayaanu maymuuna u soo gallay zawji nebiy xaaskii nebiga ahayd fa ja-adnaa biinaa'i min labanin weel caanaabay noo keentay dabeedna rasuulku sala allahu calayhi wasalam weelkii ayuu ka cabbay wa ana calaa yamiinihi wa khaalidun calaa shimaalihi anna dhinaca midig baan ka xigay khaalidna dhinaca bidix buu ka xigay dabeetana wuxuu igu yidhi asharbatu laka cabidda adaa horto oo marka dee cunto la wada sharaab la wadaagayo qofka bala midigta ka midigka ku xiga deetana si ay usoo wareegtaa oo loo wadaagaa waxaa kaloo jira dee qofkii weynaa isagana in la maamuusaana meeshay ku jirtaa maxaa meeshii markaa yimi mid yaroo midigtii fadhiistay iyo dee ninkaa muhiimka ah bidixda fadhiistay ayaa meeshii yimid bal u fiirso nebigu sala اlه alay sl uhi asharbatu laka ibnu cabaas ow cabiddii adiga ayaa leh fain shi'ta aaharta biha khaalida haddaad sa doonto dee nin odayoo kaa weynoo muhiima baa halkan jooge dee ninkaasaad ku hormarin markaasuu wuxu uhi maa kuntu uuhiru calaa suurika axada yaa rasuula hambadaada eeg waa barak waalaagirda hambadaada sharaabka adugu aad soo hambaysay cid aan u hormarinayoon u doorayaa ma jireen ii dhib buuhi haruunka haruunka markaasuu u dhiibay nebigu markaasaa wuxuu yihi rasuulku sala allahu alay slam man adcamahu llahu tacaam qofka ilaahay raashin siiyaa falyaqul allahuma baarik lanaa fiihi ilaahayow noo barakeen wa adcimnaa khayra minhu wax ka khayr badana naquudi waman saqaahu llahu labana qofka ilaahay caana siiyana falyaqul qofka ilaahay caana waraabiyaana falyaqul allahuma baarik lanaa fiihi ilaahu noo barakeeye wasidnaa minhu noo ziyaadi markaasaa weliba wuxuu raaciyey laysa shayun yujziu makaana طacaami wa sharaabi kayru laban ma jiro wax halkii raashinka iyo halkii sharaabkaba gelaya oo aan raashin ahayni oo aan canahayn bimacnaa caanuhu halkii raashinkana way kuu gelayaan halkii sharaabkana way kuu gelayaan laakiin sharaabkii kanan aan ahayn dee sharaabunbay kuu noqonayaan laakiin cuntadii way kaa dhiman tahay sidaa daraaddeed ayaa raashinkiina wuxuu yidhi markaa ilaahay uu markaa quudiyo qofka raashin ha yidhahdo ilaahu noo barakee wax mid ka khayr badanna quudi macnaa adduunyadana mid ka wanaagsanna sii aakhirana mid kii jannada ilaahuna sii labada wayna u harta in loo jeedo waa atimnaa khayra minhu kii jannada iyo inay adduunyo aakhirada loo joogo midka wanaagsanna ilaah una sii laakiin caanihii dee ilaahu noo siyaadi ayuunbuu markaa yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam ilaahu noo barakey oo noo siyaadi xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa in qofka dayfka iyo martida la maamuuso walow dee qof xataa qaraabo ahoo si yacnii badan kuugu yimaado kuugu soo galaba yacnii ha ahaadee in qofka martidaahe ku yimaada in la karaameeyo la maamuso yacni waa qofka gurigaaha ku yimaada martidu qof markaa meel ka soo socdaanay un maaha waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa in midigaysigu arrimaha oo dhan uu wanaagsan yahay uu sunno yahay wixii aan dee baabulqurun ahayn nijaas iyo aan ahayn caynkaa in markaa midigta lagu horaysiiyo inshiraalka sida loo wadaagaa ay tahay midigaysiga ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa in wixii khayr ah wixii adduunye ah iihaarka iyo inaad qofka kale iskaga hormarisaa way wanaagsan tahay oo haddii wax yaroo raashina ama waxaad adduunyo aad haysato inaad qofka walaalkaaga u doorto doortood siisaa way wanaagsantay wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa sida ilaahay yidhi waxay u doonayaan walaalahood walow gaajab ayaa ha ku sugnaateen laakiin wuxuu markay tahay khayr cidnaba ha u doorinay waa inaad wax ku garbisaa wixii khayrkaa waxaa la doonayaa inaad cid ku garbiso ee inaad markaa cid u bannayso la dooni maayo saa daraaddeed culimmadu yidhaahdeen khayrka laysagama baxo oo safka horey usoo qaataano intaad ka baxdo markaa adigu soo galood ka baxdo yacni waa karaaha bay yidhaahdeen mar hadduu wuxuu khayr yahay adduunyaday kuma haysantah in laysku horraysiya lakin mar hadduu khayr yahay nafdaada khayrka markaa ku hormariyo cid haw doono culimada qaarkood yacni yidhi markaasi ayana way bannaan tahayna waa jiraa qofka saaxibulxaqa ana waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa inaan xaqiisa laga qaadin cid kalean laga horraysiinin allahuma isaga oo dee doorto oo ogolaado mooyaane nebigu wuxuu uhi adiga ayaa lay inaan islaamka ku siiyo laakiin khaalid baa xaggan xige e khaalid aan ka horreysiiyo oo dabeetana wuxuu uhi maya nebiguna sala allah alay slam sidii buu ka horreysiiye in dhalinyaraana u ha halkaa waxaan idiin tilmaamaya iyaduna masale runtii inta badan dhacdo aynu qalad fara badan ka galno safka marka mar la wada yimaado ragga waaweyn ee qaangaarkaaba horeynaya dhalinyaradaa ku xigaysa yacnii dumarka u sii dambaynaya hadday dhallinyaradii soo horraysoy safgii hore timaado dee oday iska habsaamay oo iminka qalabqalablay laydhaha dib u bax ki yaraa oo deetana odaygii la soo geliya wax diintu banaysay maaha waa qasbiya dhac weeyi dhibaatooyin badanna waa ku sugan yihiin oo dee ilmi yaraa marka midba miduu sii turu midba miduu sii turu ayagoo laga kabinaya halkaa ka yaallaan dee waxa weeye masaajkiba dib ugu soo noqon maayo marka in la ilaaliyo oo la kala dhex galo oo dadka ay ku dhex jiraan oo halkay markaa ku tukanayaan lagu tukado oo lagu ilaaliyo weeye marka halkay in dibadda loo turo ama laga eriyo wax markaa bannaan maaha waxaa kalena xadiidka ka qaadanaya dee saxaabiga ibnu cabaas isagoo dhallinyaro ah yacni xabru haadihi alumma yacni fitnada iyo fahamka ilaahay uu siiyey iyo siduu khayrka iyo wanaagga ugu dadaalayay waxaa kale culimmadu xadiidka ka qaataan dadka meel jooga ee wax loo soo hadiyeeyo dadkaasi shurakay ku yihiin waxaa loo soo hadiyeeyey midkoodna midka kale markaa inuu ka badsada maaha xataa waxaa la idhi haddii imika cunto laydiin soo dhigo oo masala ay timir oo kaleti nebigu wuxuu diiday adaabta dacama ka mid a ah, inaad saddex iyo afar isku qaadato saddex iyo afar inaad isku qaadato qof waliba wuxuu xaq u leeyahy inuu midhmidh u qaato ama laba laba loo qaato ama saddex saddex loo qaato yani waxa idinka ka wada dhexeeyaa loo soo dhigay markaa iska ilaali markaa siyaadada waxaan kale xadiidka ka qaadanaynaa dee caanuhu qiimaha ay leeyihiin ay markaa sharaabka kale ay dheer yihiin weliba dee caanaha aada iyo laxaadka usii muhiimkaah ilaa way kala mudan yihiin waa caanaha geela caanaha aadka usii muhiimkaahi waayo sidaa geel waa adkaysiga u leeyahay ee soddonka uu u qadayo caanihiisuna waxa laga yaabaa soddon ama wax kamida ah halkaa inay yaallaan oona isbedelin iminka caanaha adhiga iyo kuwa loday way baqayaan way xumaanayaan dabeetana laakiin isaga way sii dhanaanayaano way sii macaanaanayaanu dee inkastoo haddana nabigu sal sl khuliqad min ashaytaan weli shaydaan baa laga abuuray oo anfilayo soomaalida waxaan markaa dhibta ugu wacanay isu fahmi laayi inay burburinayaan dee mala malaga caanaha geelaya iyo hilibkiisa wey mala haddana xaggaana malaa taasay inagala socotaa daras yar qaybsana halkaa inoogu jirto wallahu aclam